وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharaf inoo ah in sheekheena sheekh alfaadil maxamed cabdiumal uu galabta inala joogo waxaa shalay ilaa maanta inoo socdeen muxaadaraad ama dawra ay soo abaabuleen ururka dhallinyarada ee mir of the youth oo barnaamijtan kuwan oo kale horaan ka wadeen magaalada gaarisa oo bil walboo ramadaan dawraad noocaas oo kala qabtaan muxaadaraad tan ka horreeyeen baa baxeen shalay maantana way baxeen muxaadarada marka ugu dambeysay oo sheekuu galabta inoo soo jeedinayo waxa ku saabsan tahay adawaabit asharciya fi lintikhaabaat wاtaswiit oo loo yaqaano shareecada islaamka waxay ka qabto codaynta ama kuuraha waktiga lagu jiro hadda waxaan u malaynayaa waa mawduuc aad munaasib eh inta ingiriiska ku fahmaysana waa the ruling the islamic ruling on election and voting islamic ruling on elections and voting marka taasuu sheekh insha allah inoo qaada dhigi doona isagana kusoo isagan ku wareejinaya jazahu allah khayr aljaza بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ومعادس كله تبارك وتعالى bishii barakaysanayd ee ramadaan baan ku dhex jirnaa ilaah baa ina soo gaadhsiiyey wax badan inoo fududeeyey isagaan weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala inuu wixii khayrina waafajiyo bishana nabad iyo wanaag iyo khayr inoogu dhammeeyo acmaasha aan samaynaynana ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inaga aqbalo mowduuca muxaadarada loo cilaamiyey waa kaas horey loo sheegay aldawaabit alsharciya fi اlاntikخaabaati wالtaswiit yacni shuruuda shareecadu ay u dhigtay doorashooyinka iyo codaynta ama qawaacidda sharciga ah ee arrintaas loogu talagalay inay dabdiso ilaaliso masaladan ku saabsan doorashooyinka waa masale mucaasira waxay ka mid tahay qaabkan hadda loo sameeyo nawaasisha mustajadaadka a masaa cusub ee ku cusub caalamulislaami masaa-isha noocaas oo kale ah waxaa la yidhaahdaa annawaasil baa loo yaqaanaa mustajadaad baa loo yaqaanaa arrimaha noocaas oo kale ana ehel bay leedahay loogu noqdo oo ka ijtihaada oo ka hadla oo u celiya qawaacidii iyo usuushii shareecada u celiya waa dadka ahlulcilmiga ah ee raasikiinta ah ee alla ka cabsiga iyo aqoonta lagu ogyahay dadkaasaa masaa-isha noocan oo kale iska leh oo looga dambeeya masaladan ku saabsan doorashooyinka laba qaybood laba waxaan uga hadli doonaa mixwar ama laba qaab qaybta hore waxaan ka hadlaynaa doorashooyinka gelitaankoodu xukunkoodu muxuu yahay qaybta labaadna waxaan ka hadli doonaa haddii la yidhaahdo way bannaan tahay maxaa shuruud iyo dawaabid ah oo loo baahan yahay in la ilaaliyo dadka masaladan ka hadlay waa saddex daraf iyo dhexdhexaad daraf ama dhinac doorashooyinka way banneeyeen ayagoon dawaabid iyo shuruud iyo qawaacid u dejinin bay si mutlaqana isaga banneeyeen darafka labaad waa mid ka soo horjeeda oo doorashooyinka kuwa dooranaya iyo kuwa la dooranayaba waa gaalay yidhaahdeen diinta waa ka bixi kuwaasina waa kuwa xadka dhaafay oo qullaad fi hada albaab waay ah. baabkan iyo masaladan waa ku xad jirsan xaddeedii bay dhaafeen wasadka dhexdhexaadkaana waxa weeyaan waa sida culimada muctabariinta ay qabaan oo ah mas'aladan banaanideeda iyo bannaani la-aanteedu waa mas'alo hoos gelaysa waxa loo yaqaano asiyaasa sharciya baab la yidhaahdo abwaabta ka mida fiqiga ama abwaabta diinta ka mida oo la yidhahdo asiyaasa sharciya siyaasada shareecada halkaasaa lagaga hadlaa siyaasadda shareecada ku abtirsatana masaa-isheeda in badan oo ka mida waa masaa'il ijtihaadiya masaa'il nas ah uma badnaa laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala qawaacid iyo dawaabid bay shareecadu u dejisay badankeed waxaa loo daayey inay culimmadu ka ijtihaadaan oo kolba wixii soo kordha horumarka bini aadamka isbedelada imaanaya ayaa inta badan loo daayay culimmada wasadka ah ee masalada si dhexdhexaadnimoa ah uga hadashay ee muctabariinta ah mar waxay kala qaadayaan caalam alislaami iyo muslimiinta laga tiro badan yahay muslimiinta laga tiro badan yahay innagoo kale ah ee ku nool dhul lagaga badan yahay oo gaaladu kaga badan tahay marka laga hadlayo masalada doorashooyinka waxaad moodaa mudnaan khaasaa la siiyaa oo ka duwan markay doorashooyinku ka dhacayaan caalamul islaami oo kale lianna duruufta dadka laga tiro badan yahay muslimka ah duruuftoodu siyaabo badan bay uga duwan tahay duruufta caalamulislaami iyo muslimiintu meelahay ku badan yihiin warka murtidiisu waxa weeye mas'aladani waa masala min masaa'il isiyaasa sharciya marka labaad culimmadu waxay leeyihiin xukunka ay qaadanayso marka lasoo xooriyo oo laysku soo ururiyo xukunka ay qaadanayso wuxuu ku xidhan yahay waxa ka dhalanaya ma maslaxada ka dhalanaysaa badan mise mafsadada iyo dhibka ka dhalanayaa badan maxayse xaqiijin kartaayoo muslimiinta u soo jeedi kartaa sidaa marka la yidhaahdo waxay hoos tegaysaa qaacidada la yidhaahdo qaacidatu almasaalix waalmafaasid maslaxo iyo mafsado dhib iyo dheef in la isu miisaamo oo kafadda la saaro ma dhibkeedaa badan mise dheefteedaa badan halkaasay hoos geynaya sidaas daraaddeed baa xukumkeedu iskhilaafaya oo meelaha qaarkoodna laga yaaba inuu xalaal noqdo bannaanaado meelaha qaarkood inuu mustaxab noqdo meelaha qaarkood culimmada qaarkood bal way waajibinayaan qaarkood meelaha qaarkoodna ama xilliyada qaarkood ama xaaladaha qaarkoodna inuu xaaraam noqdo ayadoo mar walba la fiirinayo oo lagu salaynayo masalada maxaa ka dhalanaya maxaa ka dhalanaya maxaa laga dheefayaa maxaa laga helayaa maxaa dhibka imaan kara halkaasay inta badan ay culimmadu masalada ku salaynayaan haddii aynu soo qaadanno maalan gaar ahaan eh, aqaliyaadka maadaama masle haddaan ka hadlayno ay ku saabsan tahay muslimiinta minoritiga ee laga tira badan yahay haddaynu soo qaadanno fataawida culimmada qaar ka mid ah maalan almajmac alfiqi alislaami oo raabitada raacsan waxaa kale jira fataawi fardi ah iyo fataawi jamaaci ah fataawada fardiga ah wax weeyaan hal sheekh oo masalada intuu fiiriyey oo baadhay ra'yi ka yeeshay fataawida jamaacigana waxaa la yidhaahdaa culimo si wada jira masalada intay u baadheen hal ra'yi ka yeeshay marka fataawi jamaaciyaa la yidhahdaa majaamicda fiqiga hay-aadka fatwada yacni muxuu ah hay-aatulbaxiga yacni waxaa isu tegaya soddon caalim labaatan caalim konton caalim ka badan mas'alada baadhis baa lagu samaynayaa marka hore siday u dhacdo baa la tawsiifinayaa wasfigeeda iyo takyiifkeeda fiqiga ah baa marka hore dal mutakhasisiina loo dirayaa takyiif fiqigaa lagu samaynayaa say masaladani u dhacdaa arrintan see loo sameeyaa marka arrintaasi lasoo qeexo suuradeeda lasoo caddeeyo yaa marka waxaa la wareegaya culimmada fuqahadaa la wareegaya fiqiga shareecada ku takhasusay markaasaa suuradii lasoo caddeeya waxay saarayaan qawaaciddii shareecada iyo adiladii iyo maxaa dhib ku jira maxaa dheef ku jira halkaasay marka xugum ka soo saarayaan marka marar fara badan dhinacyo fara badan way kaga fiican yihiin fataawida jamaaciga ihi midda fardiga ah. oo dee intaasoo ra'yi baa isugu tegey intaasoo baxti baa isugu tegey intaasoo baadhis baa wadaagtay waa la rogrogay siyaabo kala gedisan baa loo niqaashay halka ruux waxa ka hoos bixi kara iyo jamaacada waxa ka hoos bixi karaayo waxoogaa isku mid maaha ayb haddaynu majmacu lfiqi alislaami oo kale raabitada raacsan oo mas'alada ka hadlay labadii kun iyo toddobadii fatwadaan hayo weeye waxay yidhaahdeen mowduucu waa mushaarakat اlmuslim fi اlintikhaabaat maca gayri اlmuslimiin fi اlbilaad gayri اlislaamiya muslimku inuu ka qayb galo doorashooyinka dad gaalo ana ay kula jiraan waddankuna waddan muslim ah markay dhegaysteen culimmadu wixii la soo bandhigay oo baxdi ahaa baadhistii la keenay munaaqashaadkii iyo doodii dhex martay sidii masalada loo rogrogay intaasoo dhan markay fiiriyeen culimmadii meesha isugu timid iyo mushaarikiintii waxay soo saareen go'aamada waa majmacu alfiq alislaami waxay yidhahdeen kow mushaarakatu اlmuslim fi اlintikhaabaati maca gayri اlmuslimiin fi اlbilaadi gayri اlislaamiya min masaa'il الsiyaasa الsharciya muslimku inuu ka qayb galo doorashooyin gaalana ay la jiraan waddankuna uusan muslim ahayn mas'alada noocaasi waxay ka mid tahay masaa-isha layaqaa loo yaqaano alsiyaasa asharciya siyaasadda shareecada ku abtirsata halkaasay masaladu gashaa alati yataqararu الحكم fiiha fii ضوء almuwaasana bayna almasaalix walmafaasid masaa-isha noocaas oo kalena xukumkeeda wuxuu ka soo baxaa marka laysgarab dhigo maxaa maslaxa oo wanaag oo wanaagoo faa'iido ku jira maxaase mafsadiya dhib iyo darar ku jira sidaasaa laysu miisaamaya meeshaasaa marka laga soo saara xukunka waalfatwa fiiha takhtalifu biikhtilaafi alazminati waalamkinati waalaxwaal masaladan in laga fatwoodo oo laga jawaabana way kala duwanaanaysaa zamanka kala duwanaanshihiisa meelaha kala duwanaantooda xaaladaha kala duwanaantooda buu xukumku ku kala duwanaanaya bimacnaa mar waa bannaanaanayaa mar xaaraan buu noqonayaa mar waajib buu noqonayaa mar mustaxab buu noqonayaa xaaladaha kala duwan iyo xaalad walba miisaankeeda khaaska ah. ayay masaladu ku xidhan tahay bay leeyihi taa waa qodob koobaad qodobka labaadi waxay yidhahdeen yajuusu lilmuslim aladi yatamatacu bixuquuqi اlmuwaaطana fii baladin hayri muslim waxaa u bannaan muslimka haysta xaq wadaninimo waa wadani ayb beled aan muslim ahayn buu joogaa laakiin waa wadani oo wuxuu haystaa maalan sharcigii waddanka waa wadani waxaa u bannaan bay leeyihiin muslimka noocaasa ah, almushaaraka fi lintihaabaati anniyaabiya inuu ka qayb galo doorashooyinka baarlamaanka wa naxwihaa iyo wixii la mida ayib maxay tahay sababtu lihalabati maa tacuudu bihi mushaarakatuhu min almasaalix alraajixa maxaa yeelay waxaa badan masaalixda ka dhalanaysa ka qaybgalka ayaa ka badan haddii layska daayo faraha laga laga laabto oo aan laga qaybgelin masaalixda la helayo iyo haddii laga qayb galo masaalixda la helayo waxaa badan masaalixda la helayo markii laga qayb galo masaalixdii bay wax kasii tilmaameen marka waxay yidhaahdeen waxaa ka mid a ah masaalixda ah taqdiimi suura saxiixa cala alislaam in la gudbiyo oo mujtamacaadka kale loo gudbiyo suurada saxda islaamku leeyahy oo dadka yani la dooranayo kuwa wax dooranaya suuro saxa islaam ka gudbiyaan waddifaac can qadaaya almuslimiina fii beladihi beledka uu ruuxu ku nool yahay arrimaha muslimiinta inuu difaaco oo kii baarlamaan galay kii meel kale galay inuu mujtamaca iyo bulshada muslimka ah xuquuqdeeda iyo arrimaheeda inuu difaaco haddii layidhaha faraha laga qaadayaa difaaci weeye marka ayb wakadalika wataxsiil muktasabaati alaqaliya aqaliyaati addiiniya danaha iyo masaalixda dadka laga tira badan yahay danahooda diineed iyo danahooda adduunyaba in la xasiliyo oo dadkaa lala lala wadaagayo gaaladaa wax lalaga wadaagayo looga soo dhiciyo xaqooda oo looga ilaaliyo masaalixdaasaa ka mid ah. wa tacsiizi dawrihim fii mawaaqici ta'hiir in la xoojiyo kaalinta ay ku leeyihiin meelaha waddanka looga taliyo ee saamaynta ku leh talada waddanka yacni waxa weeye golihii baarlamaanka ee golihii wasiirada iyo fulinta ee ri'aasadii meelaha waddanka go-aankiisa laga qaato inay saamayn ku yeeshaan oo dawr ku yeeshaan oo la xoojiyo taana way xoojinaysaa masaalixda ku jirtay tilmina tilmaamaya wاltacaawuni maca ahli اlictidaali wاlinsaaf litaxqiiqi اtacaawuni اlqaa'imi cala اlxaqi wاlcadl iyo dadka intooda waxoogaa dhexdhexaadka ah ee cadaaladda ku socdaa ee aan sii xag jirka ahayn oo xataa ummadaha kale ah in lala tacaawunoo layskaashado si xaqa iyo cadaaladda loo istaajiyo macnaha wadalika wifqa adawaabit alaatiya marka masaladii maxay ku fadhiisiiyeen majmucu alfiqi alislaami wuxuu uhi masaladu waa bannaanta waxayna ku bannaan maslaxada ku jirtaa ka badan mafsadada ka dhalanaysa laakiin ha bannaanaatee inay bannaan tahay waxay yidhaahdeen waxay ku xidhan tahay dawaabid in la helo dawaabidda dib baan ka sheegi doonnaa marka laakiin xukumka iyo fatwada majmuculfiqi alislaami wataa in ay bannaan tahay waa culimo aad u fara badan oo masalada baadhay waxaa ka mid a culimmada eh, arrintaasi ka hadlay wakhti hore oo weliba dhoweyn iyada oo kale suuradeeda oo kale ka hadlay alcallaama sheekh cabdiraxmaan ibnu naasir asacdi sacdi yacni kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdii buu dhintay waa sheekha iska leh kitaabka tafsiirka la yidhahdo tafsiir taysiiru اlkariim الraxmaan fi tafsiiri kalaami اlmannaan markuu sharxayay aayadda qur'aankae rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala qisadii nebiy llaahi shucayb iyo qowmkiisa qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul waina lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahtuka larajamnaaka wamaa anta calayna bicasiiz walowlaa rahtuka larajamnaaka haddaanan kooxdaadiiyo tolka aanan kugu ilaalinaynin mar horaan dhagax kugu dili lahay laakiin reerkaagiiyo tolkaabaan kugu badbaadinaynaa nebi shucayb bay saa ku leeyihiin qowmkiisa aayaddaasuu marka ka qabtay faa'iide ka bixiyey sheekh cabdiraxmaan ibnu nasr isacdi wuxuu leeyahay fawaa'idda ku jirta aayadda waxaa ka mid a ah, ana allaha yadfacu can lmu'miniina biasbaabin kaiira ilaahay mu'miniinta wuxuu ku difaacaa asbaab fara badan qad yaclamuuna bacdaha waqad laa yaclamuuna shay-an minha inay qaar og yihiin baa dhici karta qaar aan waxba ka ogeyn ayib waxaa ka mida buu leeyahay asbaabta ilaahay dadka mu'miniinta uu ku difaaco oo sharka kaga difaaco waxaa ka mida qabiiladooda ama marka qaarkood sabab u noqoto waddankooda xataa gaalaba ha noqdeen waddankiisa iyo dadkuu la nool yahay iyo qabiilkiisa gaalaba ha ahaadeen baa marmar ilaahay u isticmaalaya oo difaacaya ruuxa mu'minka sida nebigeenaba sal alay wasalam oo qoyskiisa iyo reerkiisa ilaahay ugu adeejiyey inay difaacaan oo adeerkii abu aalib isu garab taagay ilaa intuu ka dhimanaya ina allaha laa yu-ayidu hada diin wa soo ma birajul faajir wabiman laa khalaqa lahu sida nebigu sal alay wasalam mar marka qaarkood ilaahay diinkan wuxuu u isticmaalayaa dadkiisa inuu ku difaaco nin faajira ama gaal ah ama aan ilahay agtiisa nasiib ku lahayn laakiin ilahay baa isticmaalaya marka wuxuu yidhi xataa gaalaba ha ahaadeen kamaa dafaca allahu can shucayb rajma qowmihi bisababi rahtihi sida ilaahay nebi shucayba uu ilaahay qowmkiisa sababtiisa alla tabaaraka wa tacaala uu kaga ilaaliyey inay qow dhib loo geystoy rajmiyaan wuu waday marka wuu sii waday facalaa haadaa buuhi marka warka markaa meesha aan uga socdo soo gaadho facalaa haadaa buuhi low saca almuslimuun aladiina taxta wilaayati اlkufaar wa camiluu calaa jacli اlwilaayati jumhuuriya yatamakanu fiiha alafraadu waashucuubu min xuquuqihim addiiniya waddunyawiya lakaana wlaa min istislaamihim lidowlatin taqdii calaa xuquuqihim addiiniya waddunyawiya wataxrisu calaa cibaadatiha wa jaclihim camalatan wa khadaman lahum wuxuu leeyahay hadday muslimiintu ay ka shaqeeyaan muslimiinta gaalada ku hoos nool oo gaala ay u taliso ho hoostooda ku nool oo ka mida raciyadooda hadday ka shaqeeyaan oo ay sameeyaan inay ka dhigaan dawladda dawlad jamhuuriyad ah jamhuuriyad inay ka dhigaan beddelkii dawlad christan ama kaniisad maamusha intay noqon lahayd dawlad jamhuuriyadahoo nadaam gaalnimo haba ku socotee jamhuuriyada inay ka dhigaan jamhuuriyaddaasoo dadka afraadda ah iyo shucuubtuba ay xuquuqdooda helayaan midda diiniga iyo midda adduunyada ah hadday muslimiintu dowladda gaalada ah sidaa ka dhigi karaan lakaana awlaa taasaa fiican buuli inay saa ka shaqeeyaan oo dowladdii ay ka shaqeeyeen inay noqoto jumhuuriyad ay xuquuqdoodii diineed iyo adduunyo ka helaan taa haddayba ka shaqayn karaan way fiican tahay buuli waxay ka fiican tahay inay isu dhiibaan dowlad aan xuquuqdoodii diineed iyo adduunye midna siinayn ya inay gacmaha laabsadaan oo yidhaahdaan waxba ka qaybgeli mayno dowladdan ka qaybgeli mayno wasiirra ka noqon mayno baarlamaankeeda ka qaybgeli mayno doorasho geli mayno sidii la doono hanaloogu taliyo ya oo sidii la doono hanalaga yeelo sidaa inay yidhaahdaanoo xuquuqdoodii diineed iyo adduunyaba saa ku baaba'do waxaa ka roon inay dadaalkooda bixiyaan buu leeyahay oy dawladda ka dhigaan jamhuuriyad ka dhigaan ay xuquuqdooda ka helaan sidaasuu leeyahay intii la baabi'in lahaa oo laga dhigi lahaa dad iya gaaladaa u adeegay ayb nacam buu yidhi in amkana an takuuna dawla lilmuslimiin masalaa jirta marka ay isku khaldaan dadku oo markii dawlad islaam la heli karo oo muslimiintu dawlad islaam ay heli karaan haddii la heli kara taa muranba kuma jireen laakiin ma la hayaa waayo lama hayee meesha waxaa la kala dooranayaa laba shar baa la kala dooranaya labadan shar kee culus baa la miisaamaya sidaas daraaddeed inaad u fikirto sidii iyadoo dawlad islaam ay kuu talisoo kale oo abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali bn abi aalib iyo khulafaau raashidiin iyo dawladda islaamka adoo hoos joogoo kale aad u fikirto fataawidaada iyo aaraadaaduna aad caqliyada noocaasa ku salaysahay waxa weeyaan waaqicaad ka dhacsanta waaqicani waa waaqic jira waa wax jira waa arrin abuuran muslimiintu waxay ka qaban karaan ka bedeli karaan waa yaryihi sharkan jira wax ma ka khafiifin karaan masaalixdooda wax ma ka ilaashan karaan dhib ma iska dafcin karaan xuquuqdooda ma heli karaan masalada laga hadlaya taa iyadaawa marka wuxuu leeyahay dowlad muslim hadday heli lahayd oo xukuumtu muslim ahaan lahayd taas waa iyadu hadalba kuma jireen way macnaha laakiin maadaama aysan jirin falmartabatu alatii fiiha dafcun wa wiqaayatun liddiini waaddunya muqadama mar haddii dowlad islaamu waaye waxaa loo imaanayaa marka in diinta iyo adduunyada wixii la ilaashan karo la ilaashano taasaa marka imaanaysa martabadaasaa marka loo soo degaya ayb waxaa ka mid a ragga masalada ka hadlay sheekh cabdilcaziiz ibnu baas caleyh raxmat ullah isagana fatwa jirta fataawi dhowr uu leeyahay laakiin midda aan soo qaadanayo waxa weeye iyadana eh, muxuu ahaaye waxaa qortay majalatu liwa lislaam ayaa qortay waxaana ka soo guuriyay sheekh manaac alqataan fii kitaabi mucawiqaat taطbiiq ashariica alislaamiya ayuu ku soo guuriyey fatwada sheekh ibnu baas caleyh raxmat ullah waxaa la weydiiyey sheekha muxuu ahaayey saa'il baa wuxuu weydiiyey can sharciyati tarshiix limajlisi shacbi golaha baarlamaanka ma laysu rashixi karaa wa xukmu lislaam fi istikraaji bidaaqati intikhaabatin intikhaabaat biniyati intikhaabi ducaati walikhwaani almutadayiniin lidukhuuli almajlis yacni kaadhka doorashada ma la qaadan karaa si dadka ahlulkhayrka iyo ducaadda golaha baarlamaanka loo geliyo oy markaa diinta iyo ummadda ugu ugu adeegaan jawaabta sheekhu waxay ahayd sidan wuxuu yidhi ina الnabiya sal lla alay waslam qaala inama alacmaalu biالniyaat wainama likulli imriin maa nawa nebigu wuxuu yidhi camal kasta niyaduu ku xidhan yahay ruux walbana wuxuu niyooduu leeyahay lidaa falaa xaraja fi liltixaaqi bimajlis shacbi sidaas daraaddeed wax dhiba kuma jiro in golaha baarlamaanka ee shacbiga laga qayb galo idaa kaana almaqsuudu min dalika haddii ujeeddada iyo danta arrintaa laga leeyahay ay tahay ta'yiid alxaq in xaqa la xoojiyo cadaaladda iyo xaqa in la xoojiyo wa cadam almuwaafaqa cala albaatil shay baatileen inaan la waafaqin oon la ogolaanin lima fii dalika min nasri alxaq waalindimaami ila adducaati ila allahi tabaaraka wa tacala maxaa yeelay maslaxada ku jirta arrintaasi waxa weeye xaqiyo loo hiilinayo iyo ducaaddaad khayrka dadka ugu yeedhayso lagu biirayo wey kama anahu laa xaraja kadalika fi istikraaji albiطaaqati alatii yustacaanu biha cala intikhaabaati ducaati الصaalixiin wa ta'yiidi اlxaqi wa ahli kadalika in la qaato kaarhka doorashada haddii dad wanaagsan lagu dooranayo ayadana dhib male buud taana waxa weeyaan asheekh ibnu baas calayhi raxmat ullah ayb waa fara badan yihin culimmadu waxaa ka mid ah asheekh alcallaama ibnu cuthaymiin calayhi raxmat ullah isagana waxaa la weydiiyey intikhaabaadkii iyo doorashooyinkii kuwayt markay dhacaysay ayaa la weydiiyey mas'alada maxaan samaynaa baa lahi wuxuu ku jawaabay sida ana araa ana alاntikhaabaat waajiba yajibu an nucayina man nara ana fiihi khayran liannahu ida taqaacasa ahlu اlkhayri man yaxilu maxallahum ahlu shar aw الnaasu الsalbiyuun aladiina laysa cindahum la khayr walaa shar atbaacu kuli naaciq falaa budda an nakhtaara man naraahu saalixan wuxuu yidhi shekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah waa waajib inaan dooranno ciddii aan khayr u aragno oon cayinno maxaa yeelay dadka ahlulkhayrka ah hadday arrintaasi ka fadhiistaan yaa booska gelaya waay isagaa jawaabo sheekhu wuxu uhi dadka ahlusharkaa gelaya waay ama dadka aan yacni salbiyiinta negativeka faa'iidadaba lahayn oo khayr iyo shartoona aan lahayn danaystayaasha oo cid walboo dhawaaqdana iska raaca saas daraaddeed wuxuuhi waxaa laga maarmaan ah inaan dooranno ciddii aan u aragno inuu saalix yahay oo uu meeshan ku habboon yahay kaana waa sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah sidoo kale waxaa fatwo noocaas oo kala leh asheekh cabdulmuxsin alcabaad calaamad muxuu ahay muxadiu lmadiina sheekhanagii buu ahaa ilaa adda waa nool yahay xafidahu llahu tacaala waxaa sidoo kale fatwo noocaasa ah leh asheekh ah cabdalla bnu jibriin oo ka mid a ah culimmadii waaweynada sacuudiga mamlakada waxaa ka mid a asheekh maxamed naasir iddiin alalbani caleyh raxmat ullah ra'yigiisa mashhuurka wax weeye caanka fataawidiisuna u badan tahay sheekh albani caleyh raxmatullah in aan golayaasha baarlamaanka laga qaybgelin saasuu u badin fataawidiisu u badan tahay laakiin inta badan wuxuu ku cileeyaa maadaama ilaahay sharcigiisa aan lagu xukumaynin dowladdaasi ruuxa gelaya laftiisa ayuu fitno uga baqayaa masale labaad weeye wuxuu leeyahy faa'iidada laga keeni karaa yar wuxuu marka kaga ra'yi beddelan yahay culimmada kale oo uu leeyahay madaarta iyo mafaasidda ka imaanaysaa ka badan maslaxada laga helayo iyadoo saa ay tahay haddana fataawidiisa qaar ka midoo waxaa jirta muujinaysa inuu xaaladaha qaarkood ogolaaday ka qaybgalkeeda ayib waxaa ka mid a maalan fatwo uu ka dhiibay xilligii jazaa'ir jabhatulinqaad nimankii la dhihi jiray jazaa'ir doorashooyinka geli jiray xilligoodii ayaa sheekha su'aal la weydiiyey su-aashii la weydiiyeyna wuxuu kaga jawaabay sida wuxuu yidhi walaakin laa araa maa yamnacu الshacba almuslim ida kana fi lmurashaxiin man yucaadi اlislaam wa fiihi murashaxuuna islaamiyuuna min axzaab mukhtalifati اlmanaahij fanansax walxaalata hadihi kula muslimi an yantakhiba min alislaamiyiina faqad man huwa aqrab ila almanhaji الصaxiix aladi taqadama bayaanuhu aqulu hada wain kuntu actaqidu ana hada الtarshiixa wاlاntikhaab laa yuxaqiqu اlhadafa almanshuud kama taqadama bayaanuhu min baabi taqliili الshar aw min baabi dafci mafsadati اlkubra bilmafsadati الsuqraa kamaa yaquulu lfuqahaa yaani masalada wuu ka soo hadlay laakiin wuu gebagabeeyey markii dambe wuxuu ku gebagabeeyey ma arka buu leeyahay wax u diidaya shacabka muslimka ah haddii dadka israshaxay oo raba in la doorto ay ku jiraan qaar islaamnimada la dagaalsan qaar muujisanaya inay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta iyo shucuubta muslimkaaba ay xuquuqdooda duudsinayaan oo dagaal ku hayaan axsaab noocaasaa doorasho u taagan kuwo islaamiyiin ana waa jiraan oo axsaab islaamiyana waa jiraa oo manaahij kala gedisan leh yacni dad muslimiin ah ama axsaab yaani waxa weye muslim ah oo islaamiyiin ah ayaa dhanka kale taagan oo ayagana raba in la doorto rab in la doorto raba dhankana axsaab diinta la dagaalamaysa oo calmaaniyiin iyo liberaaliyiina taagan oo iyagana in la doorto la raba ina in la doorto rabo see la yeelaa marka gacmaha maa laga laabana wuxuu leeyahay sheekhu xaaladdaa iyada awel ah kullu muslim waxaan ugu nasiixaynayaa inuu doorto dadka islaamiyiinta ah kuwa xagga manhajka saxda ugu dhow ah, manhajka saxdaa dadka ugu dhow inuu doorto ayaan markaa ku nasiixaynaya sababta maxay tahay haddii la yidhaahdo kuwa codka ha laga ceshado meeshii kuwii diinta iyo dadka la dagaalamayay baa imaanaya masaalixdii yareedee meesha lagu haystay burburinayaan sidaas daraaddeed yacni wuxuu leeyahay wuu soo waday warka oo wuxuu leeyahay in kastoo aan ictiqaadsanahay buu yidhi in intikhaabaad doorashada iyo tarashuxaas hadafkii loo baahnaa inuusan keenaynin laakiin waxaan u leeyahay xaaladan oo kale ha la galo waxaan u leeyahay buu yidhi sharkay la yaraynayaa mafsadadii weynayd baa la riixayaa oo la baajinayaa sidaa daraaddeed baa mid ka yar la fuul la samaynayaa sida ay fuqahadu yidhaahdaan sheekh albaani caley ullah markaa in badan fataawidiisa haba ku diida mas'alada laakiin mas'alada ma aha kama fiirinayo dhanka ah dadka galayna waa gaalo kuwa dooranayana waa gaalo sida dadka qaarkood hadda ay u dhigaan fatwada sheekha saas ma aha sheekhu wuxuu fiirinayaa wuxuu leeyahay nadaamkan aan ilaahay diintiisa dadka ku xukumaynin kii gelaya horta inuu fitnoobaa laga baqayaa waa midda labaade inta badan faa'iido badan lagama dheefo mafsadadiiyo dhibka ku jiraa ka badan niqaashkiisu halkaasuu maraya xaalaadka qaarkoodoo dadka ishaya ay noqdaan dad diinta la dagaalsan iyo dad diinta taageersan ay noqdaanna fatwo noocaasuu ka leeyaho wuxuu leeyahay markaasoo kale waa in naseexadiisu waa in laga qayb galo haddaba waxa weeye intaa waxaan u keennoon ugu yara dheeraannay muxaadarada fataawida culimmada aan ugu dheeraannay mas'aladaa waayahan dambe waxaa soo baxay guruubiyo dadka muslimiinta ah kala dooranayo iyo ka wax dooranayaba diinta ka saaray oo yidhi waa gaalo waxaa isaga qasan dadkaa laba qodob qodob waxa weeyaan waa jidayn ilaahay wuxuusan jiday nin la jiday altaxliil waaltaxriim golayaashan baarlamaanka iyo sanadka iyo xalaalayn iyo xaaraamayn bay sameeyaan mas'alada asal ahaan lagu haystana taa iyadaa weeye salka ay saarayso mas'aladaa iyo waxaa la kale waxay culimmadu kala duwayaan iyo doorashada doorashadu waa wasiilo kamana laasimayso doorashada ruuxii la doortay inuu wax xalaaleeyo oo wax xaaraameeyo dawaabiday ku imaan doontaa ruuxa la dooranayaaye ee meesha tegey waxa looga baahan yahay inuu sameeyo way ka hadli doonaan inuu iska ilaaliyaa ka mid ah in wax ilaahay xalaaleeyey uu xaaraamayntiisa ka qayb galo wax ilaahay xarimay xalaalayntiisa inuu cod ka dhigto bal waa inuu ka hor yimaado taa waa ciddii la dooranayay iyo maxaa la gudboon waay laakiin kama laasimayso aniga cod baan dhiibto waan doortay iyo waa lay doortay kama laazimayso inaan sameeyo xalaalayn iyo xaaraamayn shareecada khilaafsan leanna wayna dhici kartaa mana dhici karto maadaama ayna kala laazimi karaynin oo laba mas'alo oo aan kala fuqi karin aysan ahayn markaasi wax weye lamada mas'alo midba gooni bay culimmada uga hadlay mas'alada xalaalaynta iyo xaaraamayntu waa xaq ilaahay oo khaalisa waay xaq ilaahay leeyahay waay cidina ma faragelin karto waxani waa xalaal ilaahay baa xalaalay waxani waa xaaraam ilaahay baa xaaraamay laa baarlamaan walaa dawlad walaa madax walaa cid walaa oday qabiil ma faragelin karo ilahay baa xaqa iskale masaladaas waa masle cadwa oo qur-aanka iyo sunnadu caddeeya laakiin taa iyo waxaa ka duwan ruuxan aan aniga dooranayo waxaan u dooranayaa uma dooranayo inuu diinta meel kaga dhaco inuu ilaahay xaqiisa uu uu taabsadoo dhaco uma dooranayo inuu xaaraan xalaaleeyo uma dooranayo inuu muxuu ahaaye xalaal inuu xaaraam xallilo laakiin waxaan u dooranayaa inuu xuquuqda muslimiinta difaaco inuu sharka khafiifiyo in uu muxuu ahaaye wixii dhib ee muslimiinta ku imaanaya ka dafciyo inuu xaqayga ilaaliyo arrintaasaan aniga u dooranaya isla markaa tan kale inuu iska ilaaliyo inuusan iska ilaalin waa haws isaga u taallo waa isaga wuxuu faran yahay inuusan wax shareecada khilaafsan uusan ku dhaqaaqin hadday mas'aladu ayna saa u kala duwanayn oo doorashada iyo xalaalaynta iyo xaaraamayntu laba mas'alo oo kala fakisan haddayna ahaan lahayn culimmadu mayna isku khilaafeen hadday doorashada iyo cod la dhiibto ay xalaalayn iyo xaaraamayn la xugum tahay culimmada muslimiintu iskumayna khilaafeen xaaraamnimadeeda hadalba kama yimaadeenba leanna nusuustaa ku cad waana ijmaaco culimadu waa isku waafaqsan yihin haddaba khilaaf mas'aladani meeshay culimmadu ka fiirinayaan raasikhiinta ah ee ahlulijtihaadka ah ee aqoonta looga dambeeyaa waxay tahay mas'alada waxay ka fiirinayaan doorashada iyo waxaa kala duwan natiij arrintan ah xalaalaynta iyo xaaraamaynta mulaaxadadaa marka inaad yaani wax aynu ku baraarugno waa lagaa maarmaan inta haddaan masalada kaga soo gudbo waqti dheer bay u baahan tahay faahfaahin ay u baahan tahay lakiin waqtigaa kooban dawaabidda aan usoo gudbo haddaynu nahay dadkan aqaliyaadka ah dadka laga tiro badan yahay oo ku nool maalan waddamada gaaladu ku xoog badan tahay nidaamka meesha ka taliyana uusan nidaam islaamiya ahayn axkaamta lagu dhaqmiyo qawaaniintuna tii islaamka aysan ahayn annagiina ayn lagaa maarmaan tahay inaannu waddankii mushaarakayno xuquuqdannada ilaashanno Eh, wixii dhiba iska ilaalino muxuu ahaaye aanu yani dawrkanaga iyo kaalintanada inaanu qaadanno ay laazim tahay ilan waxaanu nahay bini aadan meesha ku nool gacmaha intaan laabanno iska fadhfadhiya wixii la doonana ha laydinka samay sidlo ha laydinla dhaqmo caqli maaha caqli maaha wixii aad ceshan karta waa inaad ceshato wixii masaalixda aad ilaashan karta waa inaad ishato dariiqaad u mari karta waa inaad u marto shareecadu ayna kuu diidanay laakiin iska fadhfadhiya cod ha dhiibina haddaad dhiibtaanna gaalaa tihin ya baarlamaanka waxu ku darsanina haddaad ku darsataan gaalaa wasiirada ha ku darmanina haddaad ku darmataanna gaalaa tihin aniga markii lay qabtana oo inta ama askari ii timaado ama kuwa argagixisa raadisa intay ii yimaadaan ay qabtaan oo xabsiga lay dhigana ninkii baarlamaanka loo soo doortay baan ku carari ya oon dhihi war maanta hada isku reer baynu ahayne bal hawsha ka hawlgaloo nimankan iga qabo war shalay kaafir gaal uu ahaaye oo murtadoo diintaba ka baxaye adeer maxaad ugu yeedhani maad ilaah isku xidhooda tala saaratid kaafirkan murtadka maxaad u raadsani waxay yidhaahdeen waa abu daalib oo kale dhehe abu aalib mataqaana abu aalib gaal buu ahaa dacwadii iyo diintii nebi maxamed buu u adeegay gaalnimuu ku dhintay marka ninkan baarlamaanka ku jira ee dawladda ku jiraayo waa kaafir laakiin aniga inuu xabsiga iga soo daayo oo muxuu ahaay waxoogaa danahayga ku fushado waa abu aalib berina naartuu gelaya maxaa iga galay wa waa caqliyo muxuu ahay ansaxayn marka masaladaasi waa masale lagu soo tilmaamayo waa quluwi wa masaaishu waxay ku fiican tahay masalo walba in mansiladeeda la dhigo waaqica markaa jira iyo duruufteedana lagu miisaamo laakiin inta badan masaaishani xamaas uma baahna xamaas iyo ficillo iyo uma baahna waxay u baahan tahay rusuuq cilmiyay u baahan tahay haddaba culimmada masalada banneeyey eenu soo sheegnay iyo kuwo kaloo fara badanba dawaabid bay udhigeen dawaabidday udhigeen waxaa ka mid ah an yaqsida almushaariku min almuslimiina bimushaarakati alishaam fi taxsiili masaalix اlmuslimiin wa dar'i اlmafaasidi wاladraari canhum waxaa iskale majmuc fiq lislami baa hadalkaa iskale inuu ruuxa mushaariga ah ee doorashada ka qaybgelaya codka dhiibanayahay inuu u qasto oo niyada uu doorashada ku gelaya ay tahay muslimiinta maslaxadooda ka qayb qaybgal muslimiinta maslaxo soo jiid mafaasidda iyo dhibaatooyinka muslimiinta ku imaan karana ka hortag dhibka fududee dhibka jira ma wada qaadi karno laakiin dalkan deegaankan muslimiinta diintooda adduunyadooda wixii dhibe ku imaan karana codkaaga kaga qayb qaado inaad ka dafciso muslimiinta wixii maslaxaa ee muslimiintu dalka kaga xidhanna iyo xuquuqdoodana in loo ilaaliyoy helaan taa daraaddeed baan anugu codkayga u bixinayaa oon doorashada u galaya marka niyadu waa inay tahay niyo saxsan waa kaynu soo marnay sheekh ibnu baas caleyh raxmat ullah isagoo daliishanaya xadiidkii inama alacmaalu eh, binniyaat laba ficiloo isku mid ah ayaa niyadu kala duudaa oo midna cibaado ka dhigtaa midna gaalnimo ka dhigtaa kaba soo qaad maalan haddaan tusaalayda siiyo nin baa kitaabka qur-aanka qaaday misxafkuu qaaday meeshaas intuu geey bannaanka buu misxafkii gubay ruuxa misxafka gubay marna wuu ku gaaloobi marna ajir buu ka heli waa hal ficil hal fal waay oo marna ajir laga helayo marna eh diinta looga baxayo say ku suuribi kartaa wa misxafkan googo-ay ruuxa muslimka ehe intuu qaaday inuu asturo u gubaya misxafka in la ilaaliyo cumaan ibnu cafaan baa sameeyey saxaabadii wada jooga iyaguna waa ku raaceen oo khilaaf kama imaanin masaaxibtii cumaan waa gubay si masaaxibta loo ilaaliyo muslimkani buu gubay calashaani musxafku suusan u dayacmin ya ajir buu ka helaya leanna niyadiisu maxay tahay ya misxafka ilaalintiisa waay nin misxafka neceb oo qur-aanka neceb oo ku jees la dagaalsan baa ciil intuu qabtay buu misxafkii intuu qaaday buu halkaa ka gubay ma gaaloobaya mise ma gaaloobaya ya waa gaaloobaya diintu ka baxaya hal ficil oo misxaf la gubay ah buu ninna diinta kaga baxay ninna ajir ku helay maxaa kala soocay waay war maxaa kala duway niyadaa kala duuday saas daraaddeed innama alacmaalu binniyaat labada ruuxee codka dhiibaysa baa laga yaabaa niyadooda inuu ninna ajir ku helo ninna dembi ku raaco waa inay marka qasadkaagu noqdo masaalixda muslimiinta iyo danahooda codkaaga ku ilaali dararka iyo dhibka ku fududee niyadaa waa inay horta meesha ku jirta waay kow daabidka labaadi waxa weeye an yaqliba calaa danni almushaarikiina min almuslimiin in ay ka qaalib noqoto malaha muslimiinta malahoodu waa inuu u bato ana mushaarakatahum tufdii ilaa aahaarin iijaabiya ka qaybgalka ay ka qaybgelayaan doorashooyinka in ay keenayso faa'iidooyin oo bositive waxaa la yidhahdaa iijaabiyaadka inay faa'iidooyin ku helayaan waa inay malaha muslimiinta u badato muslimiinta markaa culimadooda waay taqriiban masaaishan oo kale culimadaa ka hadasho culimadaa iskale go-aankeeda haddii maluhu u bato in faa'iidada aan ka helayna ay badan tahay dhibka inaga soo gaadhaya faa'iidadu ka badan tahay waa masaladan soo marnay markaasi waxa weeyaan halabatu danni malaha qaalibka ah oo maslaxada u badato inuu meesha maslaxa ku jirto hadduu maluhu u bato markaa waa mashruuc marka waa inuu maluhu u bato wa iisaali mataalibihim ilaa asxaabi alqaraar iyo in codsiyadooda muslimiintu waxay rabaan in la gaadhsiiyo dadka go wadanka iskale madaxdii madaxweynihii golayaashii wadanka looga talin jiray in muslimiinta baahidoodu gaadho waxay ka cabanayaan gaadho codsigooda la gaadhsiiyo taa waa inay malahoodu u bato wa mudiirii difat alxukmi walxifaad calaa masaalixihim addiiniya waddunyawiya maslaxadooda diineed iyo adduunyo inay ilaashan karaan oo wuxuun ilaashan karaan waa in malahoodu u bato shardigaana waa mid muxuu maxay ka wadaan waxaa iskale iyadana majmuuliqiga iskale waxay ka wadaan haddii malaheennu u bato meeshan inaynaan faa'iide ka keenayni oo wax maslaxoo quman aynaan ka helaynin ama dhibka ka imaanaya ka qaybgalku ka badan yahay dheefta ka imaanaysa xaaladdaa iyadaa waa xaaraan marka masaladuna xaggay u noqonaysaa halabatu dan malaha dhanku u badan yahay waa malaha sharciga oo muxuu ahay culimmada markay masalada miisaamaan waa taqriiban daabiidka saddexaadi waxa weeye anlaa yatarataba calaa mushaarakati اlmuslim fi اlintihaabaat ma yu-addi ilaa tafriiqihi fii diinihi waa inaysan ka dhalanin ka qaybgalka uu muslimku doorashooyinka ka qaybgalayo waa inaynan ka dhalanin wax keeni kara inuu diintiisa meel kaga dhaco atafriid ilaa tafriiqihi fii diinihi inuu diintiisa ku xadgudbo meel kaga dhaco masaladaa wuxuu ka wadaa majmaca iskale iyadana waxay ka wadaa mafaasidda imaan karta iyo masaalixda horey uga hadleen halkan waxay ka wadaan marka la gelayo doorashooyinka waa in ruuxa muslimka ah uu ka ka fogaado waxyaalaha muxaramaadka ee jaanibiga ah waxyaala badan baa dhacaya oo ololaha doorashada dhacaya oo muxuu ahaayey ka la dooranaya iyo ka dooranaya iyo yani matalan hadda meesha markaan joogno oo kale waxaad arkaysaa ee muxuu ahaayey qaylo iyo muusig iyo rag iyo dumar isdhex yaacaya iyo muxuu ahaayey curyi iyo qawanaan fara badan iyo wax muxuu ahaye munkaraad fara badan baad arkaysaa waxay ka wadaan marka munkaraadka saas noocaas oo kale ah oo diintaada dhaawac u geysanaya isaga fogow saas way maanaa waa inaadan muxuu ahay aadan diintaada dhaawicin waxaa ku suurtagal ah waxaasoo munkaraad iyo aahaamta iyo dunuubta iyo munkaraadka adoon ka qaybgelin hadday kuu suuroobi karto inaad codkaaga dhiibato ama in lagu doorto taa way midda laga hadlay ayib dawaabiddaa iyada ah waxaa iskale saan tilmaanayba majmucu fiqi lislaami baa iska daabidka afaraad waxaa la dhihi karaa alxadar min alictidaa cala algayr والتصبب في فوضى وتهاaرج بين الأحزاaب وبين القبائل in laga digtoonaado la iska ilaaliyo in laisku xadgudbo iyo in sabab loo noqdo fawdo iyo isku dhac ama xisbiyada dhexdooda ama qabaa-isha dhexdooda in laysku dhaco arrintaa iyada ah waa qalad sababta waxaa ka dhalanaya mafaasid iyo aafaad aan yarayn baa ka dhalanay waxaa lagu xadgudbayo waa ruux bini aadam ah ama waa muslim ama waa gaal aysan bannaanayn in lagu xadgudbo cahdi iyo ballan aad ku wada nooshihiin oo aan bannaanayn xoolihiisa iyo dhiiggiisa in lagu xadgudbo ama waa muslim cirdigiisa iyo naftiisaba ilaahay xarimo muxaramaadka waaweyn ka mid a ah. marka cod baan raadinayaa ama cod baan ridayaa in aad uga qayb gasho qabaa'il islaynaya ama xisbiye islaynaya ama dad aada ugu xadgudubto ayadana maya haddaad taas ay imaanayso bannaanka ka bax lianna cirdiga iyo sharafka iyo dhiigga iyo xoolaha ruuxa muslimka ah baa ilaahay agtiisa kala weyn adduunyada oo dhan kala weyn kursi xun oo muxuu ahay gaalo laga raadsanayo dhib iyo dheefkiisa laga hadlayo warkiisa iska badaa waxa adduunka dhexdiisa yaallo oo dhan ruuxa muslimka cirdigiisa iyo sharafkiisa iyo xoolihiisa iyo diintiisaa ka qiimo badan inaad marka waxa weye ugu xadgudubto xalashaan wuu iga soo horjeedaa xisbi kaluu ka tirsan yahay qabiilaan ishaynuu ka tirsan yahay oo aad sidaasi markaa doorasho ku raadisaaya arrintaasi arrin iyadana qalad weyn a waay oo dawaabidda loo baahan yahay in la ilaaliyo waay waxbana kuu tari maayo xadgudubka aad samaynaysa aduu kugu qoran yahay ka aad dooratayna kursiga isagaa tegey inaad wax calfan doontana allahu aclam waxay yidhahdaan culimmadu axmaqa ninka nacaska ah ee doqonka ah waa ninka waxay yidhaahdaan adduunyadiisa gaday oo nin kale danihiisa adduunyadiisii u gaday waa doqon waxaase ka sii doqonsana ila doqonnimadaas ii kala darane waxaa ka sii doqonsana nin diintiisii aakhiradiisii gaday oo nin kale adduunyadiisa u gaday nin kale aad maslaxadiisa ka shaqaynaysa kursi saaraysaa u danaynaysaa maxaad gubaysaa diintaadii aakhiradaadii baad gudaysaa wax kaa nacasan ama kaa caqli yar ma jiro mutacallim ahow oday ahow khabiir ahow sheekh ahaw daaci ahaw nacas baa tahay leanna haddaad caqli noqda wax garanayso waxaad ilaashan lahayd raasamaalkaaga rag daraaddood iyo waxaan qiimo lahaynna masaalixdaada iyo danahaaga maada u burburiseen caqliga bashariga kaasuu keenaya arrintaasina waa arrin loo baahan yahay in laga digtoonaado qolyahan doorashooyinka ololaha ku jirana ayagana qaطcan waxaa muxaram ka ah fii sharci illaahi tabaaraka wa tacaala inay ku dhaqaaqaan tasarufaad keeni kara inay ummaddu isku dhacdo oo bulshadu isku dhacdo oo qabaashu isku dhacaan oo dadka wax kala taageersan isku dhacaan ayadana muxaram bay ka tahay tilaabo kastoo wax noocaasi ay ka dhashaanna wixii ka dhasha ismigeeda iyo dembigeeda ayagaa xambaari doona intii dhiig daadata intii dhib la geysto intii xoolo la dhaco intii laysku xadgudbo intii laysxanto ninka sababay baa miisaankiisay gelaysa arrintaa marka dhinac walba waa in layska ilaaliyo waxaa ka mid a ah daabidka afraadi uu yahay in doorashada aan xoolo lagu bixinin xoolana lagu qaadanin ka codka dhiibayana waa inuusan xoolo ku qaadanin ka loo codaynayana ee kursiga rabana waa inuusan xoolo ku bixinin labada dhinacba arrintaasi xaaraan bay ka tahay shareecada ilaahay waa maxaa ku tusaya axaadiista nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah xadiid abi hurayra fi saxiixayn nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam alaaatun laa yukalimuhum allahu yowma alqiyaamah walaa yanduru ilayhim walaa yusakiihim walahum cadaabu aliim saddex ruux ilaahay lama hadlo maalinta qiyaamada mana fiiriyo il naxariiseed kuma dayo mana daahiriyo uma dembi dhaafo cadaab xanuun badanna way leeyihi bal inta la ysugu daray u fiirsada ya inta la ysugu daray hanjabaada ilaahay la hadli maayo kow il naxariiseed ku dayi maayo laba dembiga u dhaafi maayo saddex cadaab xanuun badan bay leeyihin saddexda ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah, warajulun baayaca imaaman laa yubaayichu ila lidunya fain acطaahu minha wafa wain lam yucطihi lam yafi waxaa ka mida ah, nin nin madaxa ballan la galay ballan inuu taageerayaa ya oo uu xukunkiisa raalli ka yahay xukunkiibuu ku taageerayaa oo gacan ku siinaya ballantaa uu ninka madaxdaa la gelayana ujeeddo kale kama lahaa inuu adduunyo ku helo mooye hadduu waxoogaagu rabay helana ballantii waa u ilaalinaya hadduu wax ka waayana ballantii waa uga baxaya soo maad waxoogaa ballanqaad beenaa laysa siin waa la yaaci bakuuradii iyo sawdkii baa la ridiy berri ninkii xoogaaga laga qaatay loo riday baa imaan wixii laga rabay baa laga waayey ile markii horeba adduunyaa laga rabay maalintan waxaad maqlaysaa isagoo la laleeyahay waa tuug tuug dhalay weligeenba waan ogeyn inuu tuug yahay waa reerdhe tuug tuug dhalay adaa meesha keenay soo ma ogid codkan aada ridayso ayaa ninkan meesha geeyey inta dembi uu gelayana waad la wadaagaysaa bal masaladaa ku talagala codkan waa mas-uuliyad waa ammaano maalinka intaad nin u riddo aada og tahay inuusan mudnayn aada og tahay inuusan mudnayn intaad u riddo meeshii aada geysay codkaagu geeye uu khaladaad ku galo oo ummadda ka galo oo dalkeeda ka galo oo diinteeda ka galo oo dhiiggeeda ka galo adigii codka lahaaye meesha geeyey ogaana inuusan mudnayn ka fakan maysid maalinta qiyaamada masaladaa ku talagala laba dembi ay soo saaran waa xoolo xaaraamnimo lagu qaatay iyo kursi ninaan mudnayn la geeyey iyo dembigiioo lala wadaagay intaasoo isa saaran waa meel ruux muslima marka waxaa weeye uu dooran uu muxuu ahay u badheeri kara maa waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi aakhiru zamaanka waxyaalaha imaan doona markuu ka hadlayey waxaa ka mida bayca alxukmi in xugumka la kala gato xilka in la kala iibsado laba macnoba culimmadu way ku fasiraan in ninka maxkamadda jooga ee qaadiga ah ee garta goynaya intaad wax siisood laaluushto oo xugumkii kuu gooyo taa waa bayculxukmi xukumkii baad gadatay iibsatay talabaadna waxa weeyaan in aad kursiga u geysood codka u siiso adduunyo daraaddeed xoolo dhaafsato middaana waa bayculxukmi xukumkiiood iibsatay waa sida laaluushka iyo iyada ayaa isku midoo isku baabay galayaan arrintaana waa in laga digtoonaado xoolahan muxuu ahay la uruursanayo ee la qaybinaya doorashooyinka dhe markay socdaan ama sababtooda ku imaanaya soomaaliyay waa xaaraan soomaaliyay warkaa dhegaysta calooshiinna xaaraan haka dharjinina ya waa la guban la qaaday oo la guray ya oo cod la rid war maxaad ka haysaan waa kuma ninka cod uu riday xoolo uu dhaafsaday tabac ka haya waa kuba waxba lagama hayo laanna marka hore oo ma lahayn balaayo gubanaysa eh. marka arrintaasi waa muhim in la iska ilaaliyo waxaa shanaad oo daabitka shanaad uu yahay an an yakhtaara almushaariku aw almuntakhibu aslaxa almawjuudi almawjuudiin fi اlamaana wاlkafaa'a yacni dadka doorashada u taagan ama xilka raba ama ma ahee hawshaasi la rabo in la saaro kuwa ugu roon waa inaad doorato marka laga fiiriyo dhanka ammaanada iyo dhanka kartida waa labada dhinac marka laga yimaado aqoonta iyo cilmiga marka laga yimaado labada shardiya ugu asaasisan way xilka la qabto ruuxa ammaanadiisa waa inuu ruux ammaano leeyahay oo ummaddan hantideeda mumtalakaadkeeda xoolaheeda aan ku takrifalaynin hadduu yahay nin xoolihii ummaddaba cunaya ama si qaldan u isticmaalaya oo aad sidaa ku doorato dembigiisoo kale ad leedahay waad adaa meesha gey hadduu yahay nin daciif ah oo aan karti lahayn waa saalix waa nin wanaagsan waa nin alla ka cabsi leh waa nin salaada ku fiican khayrka ku fiican waaba culimaba iska dhe haddaad rabto laakiin waxa weeye laba xadhig ma kala goyn karo waa daciif daciifu shaksiya asagana dhankaas waa la fiirin waa inuu ruuxu karti leeyahay iyo quwa shaksiya oo uu wax ku walo ku maamulo waddanka ku kala wado oo uu cadkiisa ku dhacsado hadduu baarlamo yahay ama wasiir yahay ama governor yahay ama senator yahay waa inuu ruuxu yahay quwatu shaksiyan daciif may soo ma soo nebigeennu kuma dhihin abudar abudarow waxaan ku arkaa inaadna nin daciifa tahay haa daciif baa tahaye xoolo agooneed xilkeeda ha qabana laba ruuxna mas-uul ha u noqoni ya war abudar madiin ahaan iyo akhlaaq ahaan buu daciif aha ya ninka isagoo saalixa oo sheekh oo khatar ah oo markuu diinta sheegahayay iyo markuu khudbo jeedinayay uu dhihi wallaahi waaba kii keligii aha ayaa haddana markay xil iyo mas-uuliyad timaado waa ka duwanta saas daraaddeed labada dhinacba waa labada dhinac asaasiga waxaa laga fahmayaa qur-aanka kariimka meelo badan buu ku tilmaamay maalan nabiy yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam ninkii boqorkaa markuu lahaa xilka ii dhib wuxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'ini اlardi e eh, xafiidun caliim dhulka khasnadihiisa waa wasaaradda dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda dhulka khasnadihiisa ii dhiiboo xilkaa ii dhiib buu ku yihi nabi yuusuf calayhi salaam maxaa yeelay innii xafiidun ilaaliyaan ahay nin ammaano leh oo hantida caamka ilaalin baan ahay kow talabaadna caliimun nin aqoontii lena waan ahay aqoonteediina waan leeyahay qaabka xoolaha loo maamulo ammaanadiina waan leeyahay sidaas daraaddeed xilkan ii dhiib buu ku yidhi nabiyullaahi e, e, muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii uu ninka qibdiga adilay suuratulqasas say ka warantay oo uu dhulkii ka cararay waa kii laba dumar ah oo adhi ceel laga cabahayo adhi meel ku horahaya ceelka agtiisa waa kii ku soo baxay maa khaطbukumaa buu ku yidhi war maxaa idinku dhacay labadiinni maxaa meesha ariga ugu haysa markaasaa waxay ku yidhaahdeen laa nasqi xataa yusdira الricaa wa abuna shaykun kabiir ah, ilaa raggu intay xoolaha warawsadaan xooluhu fulaan annagu adhiga ma waraabsan karno dumar baan nahay ragga inaan dhex galno baanu diidayna aabbahanna waa nin da-aho hawshaa ma qaban karo almuhim waa kii nebi muuse calayhi salaam ceelkii galay u waraabiyey adhigii gabdhaha gadaal dambe reerkii gabadhuhu ay ka dhasheenoo uu adhiga u waraabiyey waa ka la xididay labadii gabdhood mid ka mida ah baa aabbahee tale u soo jeedisay waxay tidhi aabo ninkan muu jeeda xoogga badan inoo shaqaaleen ninkan adhigaah inoo raacee inoo qabo nin la sii day kara maaha sababtu maxay tahy yacnii intii yaraydee uu la mucaamalooday baa waxay ka dareemeen ninkani inuu nin halisaya markaasay waxay usoo jeedisay aabbow ninkan inoo shaqaale inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin inna khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin cid aad ijaarato ood shaqaalaysato ood hawl u dhiibato waxaa u fiican nin xoog badan oo horta hawshan qaban kara oo kartideedii leh ammaano lahoon ku khayaamaya labadiiba waayahay ya arrintaasi sarbeeb bay oo waa middii marka dambe keentay inuu u odaygii u bandhigay labada gabdhood inuu mid ka guursado sidaa waa kii ku guursaday markii dambena reerka la xididay qisadu waa dheere ujeeddadu maxay tahay marka alqawiyu alamiin haddii ay noqoto ususka aynu wax ku dooranayno masalada aada u fiirsada ususka wax lagu dooranayo haddaynan ahayn aqoon ammaano alla ka cabsi ya karti haddaynan noqonin ee ay meesha soo galaan ujeeddooyin kale markaasi doorashadu waa fasaadaysaa adiga niyadaa ku shaqaynayana doorashadu xaaraan bay kaa noqon sidaa waxaad ku dooratana saan sheegnayba dembiga uu galiya qaladaadkiisa qayb baad ku leedahay maalan waxaad ku dooratay isku reer baan nahay ya soo sida hadda jirta ma isku reer baan nahay xataa hadduu ninka ugu xun yahay reerkaagana uu yahay reerkaaga ninka ka socda waa inaad garabistaa war warkaasi war shaqaynaya ma ya warkaasi war shaqaynaya ma reerkayga haddaad ku doorato calashaan waa reerkayga midka kale ka soo horjeedaa ka fiican waadna ogtahay inuu ka fiican yahay dalka uga fiicay oo dadka uga fiicay oo diinta uga fiicay adoo og inuu uga fiican yahay reer ahaan haddaad kan aada ku taageerto doorashadaaduna waa xaaraan asaga meesha aada geysiya waxaad siisay iyo wixii ka yimaadana qaybaad ku lahay qabiil marka meel iska dhiga xisbi meel iska dhiga xisbeebel buu ka socdaa iyo xisbi buu ka socdaa meel iska dhiga gobol buu ka socdaa iyo isku deegaan baan nahay meel iska dhiga saaxiibbaan nahay meel iska dhiga mas'aladu markay bannaanaanayso culimmadu ka hadlayaan waa in ay noqoto ruuxan inta aragtidayda ah daacadnimadayda ruuxani inta kursigan u taagan buu ugu rooyay markaan fiiriyo masaalixda ummadda dhinacyada ammaanada iyo awoodda iyo aqoonta wax inta taagan buu u rooyay xataa haddaan laga wada helin haddaad tidhaahdaan sheekh waxaad ka hadlaysa waabaad qarweysaaba ya war sheekh waad qarwaysa aaway ammaane iyo kafaa iyo karti iyo muxuu ahaaye xoolaha dadkoo layska ilaaliya iyo goormay ahayd taas hadday taa noqoto marka waxaa imaanaysaa siday isu dhaamaan ya say isu dhaamaan labaa wax wada dhacaya laakiin mid baa hunguri yar soo maa midna uu hunguri weyn oo wax weyn buu cantoobinaya midna waxoogaa yaryar buu ku kaaftoomaya sax ammaanadii waa luntay soo maa laakiin inta joogtee khaa'iniinta ah ka ugu khayaano yar baan markaa ku qasbannahay waxaan ka hadlayo ma aha ra'yi ma aha waxaan ka hadlayo waa waa qawaaciddii shareecada waa saas daraaddeed baa hadda waxay yidhahdaan culimmadu haddii la waayo madaxweynihii shuruudda buuxin lahaa inta joogta ka ugu dhow baa la dooranaya ka ugu dhow masaladaasina waa masalada waa waa in la bedelo qaabkan hadda wax ku socdaanoo cidda wax idinka rabtaayey waa inay noqoto cid istaahisha ninkaan isha istaahilin marka horeba waa inuusan issoo lugoynin laakiin markay noqoto qabiil iyo ree hebel iyo inadeer iyo degmo iyo in wax lagu siiyo waxa masaalixdeenna burburinaya oo dhibka ina haystaahay sababto a ah taa iyadaba marka waad waad waad guran dhibkaad geysatay midhihiisaad goosanaysa qodobka lixaadi waxa weeyaan waan soo gebagabaynayaa oo dawaabidda ka mida dadka wax dooranaya dadka qaarkood dadka qaarkood in ay doorashada galaan mafsadada ka dhalanaysaa ka badan maslaxada ku jirta si gooniya waxaan rabaa inaan u magacaabo dadka culimmada ah ee ummaddu diinta ka dhagaysato ee ummadda hor jooga ee diinta u sheegaya doorasho qabaa'il iyo axsaab inay u ol-oleeyaan ama qayb ka noqdaan ama cod ka ridaan mafsadada iyo dhibka ka dhalanayaa ka badan maslaxad iyo dheeftay keenayaan sababtu maxay tahay sababtu waxa weeye ninka culimmada ah ummaddiibuu u dhaxeeyaa risaaluu xambaarsan yahay diineed kana muhiimsan waxaan laysku hayoo dhan middii ka muhiimsanayd buu xambaarsan yahay maadaama uu xambaarsan yahay doorashooyinkan markuu galo qoluu garab siin qolana wuu ka hilay soo maa qoladuu ka hiiliyey iyo intii la socotayba sheekhnimadiisa dhulkay ku jiidayaan soo ma sanadkan markaad intaad mid ugu riddo qoladii ka soo horjeeday sheekhnimadaadii ay dhulka ku jiidaan sanadka soo socdana qolo kale ay dhulka ku jiidaan sanadka kalena qolo saddexaad dhulka ku jiidaan maalinta dambe soo sheekhnimadaadii baabiimayso miyaa la isweydiini saas daraaddeed baa waxaa dhacday qabiil qabaaisha ka mid a baa wadaadkoodii doorasho gelin ololihii iyo doorashadii hawshii buu kala qayb galay markuu wixii la qastay yaa maalin dambey shir yeesheen markaasaa waxay yidhaahdeen nin sheekh oo culimaha laynoogu yeedho masale weydiinno isagii baa soo taagoo wuxuu yidhi oo anaaba sheekhe war may adugu annagaad naga tirsan tahay sheekha naloo raadiyay marka waxaan leeyahay dadku ma wada aha axkaamta shareecada waxaa jirta manaasil baa kala jirta wax waxaa jira caamayga u bannaan oo daalibulcilmiga u bannaan oo ninka sheekha aan u bannaanayn calashaani mid walba mafaasidda ka dhalanaysaa kala duwan saas daraaddeed culimmada iyo ducaadda waxaan leeyahay maqaamka culimanimada iyo maqaamka diinta matelideeda ha la ilaaliyo waa kaadh loo baahan yahay in la waardiyeeyo ummadda loo ilaaliyo si ay kelimadii culimmadu ay loo maqlo oo waxay sheegayaan ummaddu u dhegaysato oo aynan u noqonin wax ay kala isticmaalaan raggaasi kuraasta raadinaya aysay doonaan ka yeelaan qodobkaasina waa qodob daruuri oo ku khaas ah dadka culimmada ummadda hor jooga ee diinta u matalaya ee ama fatwada bixinaya ama u khudbaynaya ama dacwada u jeedinaya sayna kelimadooda iyo diintay sheegayaan aysan u qasmin waxaan ku gabagabaynaya dhowr qodob qodobka koobaad qoladan qoladii codka bixinaysa baan ka hadlay qolada codka la siinayo dhowr qodob baan dhihi qodobka koobaad horta waxa weye madaxnimada in la raadiyo sax maaha xadiidka cabdullaahi ibnu samur cabdiraxmaan ibnu samura nebigu wuxu uhi sal lla alay slam abdiraxmaanow madaxnimo ha weydiisana ha dalbin haddii lagu siiyo sidaa lagugu siiyo intaad weydiisato waa laguu xilsaari oo lagugu kaalmayn maayo haddiise lagu siiyo adoon weydiisanin ilaahay baa kuugu kaalmaynaya bukhaariyo muslim baa wariyey xadiidka abu muusa alashcari sidoo kale laba nin baa u yimid nebiga sal alay wasalam abu muuse oo la socda ay ku yidhi rasuulka ilah xilalkan qaar ka mida noo dhig xilalkan aad qaybinayso qaar noo dhig nebigu wuxuu ku uhi sal ه alيه waslam ina wallahi laa nuwali calى hada اlcamali axada sa'alahu walaa axada xarasa calayh xilka sidiisaba uma dhiibno nin weydiistay iyo nin ku dadaalay toona ya asalka inaad orodo ood raadiso saxba baa waxaad dhihi doontaan wadaado waad qarweysaa adoo soo jeedaad qarweysaa goormaa laga tegay waar ha laga tagee ka tegiddeeduma diintii oo laga tegayba ya hadday dadka qaarkood ama xilliga qaarkii laga tago macnaheedu ma aha in diintii laga tago waa qalad mana bannaano ruuxu inuu kursi u ordo allahuma weydiisgeeda hal mar bay yidhahdaan culimmadu waa bannaan tahayo waa marka uu tacayuno oo cid isagoo kale la mida la waayo ayib taa waa mid haddii la waayo marka haddii la waayo oo qodobkaa in la qaato la diido oo kursigiiba uu noqdo in loo yaaco loo ordo la dalbado mooye si kaleba ayna suuroobi karayn markaa waxaan ku noqonaynaa ayagaa dembigooda iskale laakiin annagu ka ugu roon baan markaa dooranayna ayb qodobka labaadi waxa weeye ruuxa gelaya maamuladan gelayaay waa inuu diintiisa wax ka yaqaano baarlamaanka wasiirada dowladahan dhexgalkoodu waa shaa'ig xaalado fara badan baa ku qabsanaya haddaadan aqoon lahayn adigoo niyaddaada isku fii iska fiicantaa laga yaabaa inaad diintaada aakhradaada aakhiradaada khaladaad ka gasho waxaan leeyahay marka dadka xilalka qabanaya ama doorasho gelaya waa in ay diintooda aqoon u leeyihiin haddaynan aqoon lahayn waa inay culimmada aqoontale ku xidhan yihiin wixii tilaabay qaadayaan waa inay iska hubsadaan oo culimmada weydiiyaan arrintaasaa ila soo daristay maxay diintu ka qabtaa shardigaa haddii la waayo iska qastaan waxaa dhici karaysa adigoo xubin baarlamaan ah oo muslimiinta matalaya haddana inaad gaalnimo ku dhacdo waa wax suurtagal ah waxaan leeyahay markaa haddaydaan aqoonteedii lahayn culimmada ka tala qaata oo tilaabadaad qaadaysaanba la soo oo diinta ka hubsada insha allahu tacaala qodobka saddexaad ee dhihi laha waxa weeyaan meel meel kastoo dawladda ka gashaan waa inuu noqdo inaad xaqa u hiilisaan ood cadaaladda garab istaagtaan oydan baatil garab istaagin cadaaladdaasi shacabka o dhan ha wada lahaado muslimiinta gooni ha ku ahaado cadaaladda iyo xaqa waa inuu ruuxa muslimka mar walba garab siiyo dulmigana uu ka hortago qodobka iigu dambeeya waxa weeyaan mas'alada xalaalay tashriica waxaa la yidhahdaa golayaasha sharci dejintaa la yidhaahdaa khaasatan iyo golaha sanadka iyo dadka galaya oo shuruucda dejinaya waddanka lagu maamulayo shuruucda aad ka qayb qaadanayseed u codaynayso waa inaynan ka hor imaaninin shareecada ilaahay waa mas'aladii aan lahaa waxay taabanaysaa shareecada beerkeeda iyo dhuuxeeday taabanaysa xaq ilaahay leeyahay waaye jidaynta xalaalaynta iyo xaaraamaynteeda sidaas daraaddeed hadday baarlamaanka timaaddo kaba soo qaad khamrada ha la xalaaleeyo khamrada ha la xalaaleeyo xubinka baarlamaan ee muslim ee baarlamaanka ku jiray waa inuu ka hor yimaado asaga cod ha lagaga bato marka dambe hadduu rabo laakiin waa inuu mawqifkiisa uu istaago maya ilan intaa unbaa tabartiisaa soo ma fataqu llah masad awooddiisu waxa weeyaan waa inuu yidhaahdo maya dagaalamo soo ma qaadka ummadda ha laga qabtaa timid xubin baarlamaan oo muslimaad qaadka muslimiintu ha cuntaad garab siinaysa ha loo daayo waa qaldanta qaadku waa xaaraam waa inaad joojintiisa ka shaqayso zinada iyo xaaraanta iyo waxyaalaha fawaaxishtaa iyo markay timaaddo xalaalayn iyo xaaraamayn baabkaa ku saabsan muslim baa tahay shareecadaadu waa inay ku qabato waay sanad baan ahay shareecada kamaadambe xubin baarlamaan baan ahay shareecadii maada ka tilaabsan waa inaad meel walbood joogto wasiir baa tahay dawlad muxuu ahay yaani wax weeye wasaarad baad haysaa waa in wixii diintaada ka hor imaanaya inta tabartaada ah aad iska ilaaliso ummaddana ka ilaaliso masaladaa waa in la qeexoy si cad u caddahay wa haddii kale waxaa dhacaysa ma jirto walaalayaal wax la yidhaahdo ruuxa muslimka ah xilli waxaa jira shareecada uu ka gudbo oyna shareecadu qabanin hadduu madaxweynaha shareecadu waa qabanaysa soo ma laakiin fattaquu اllah ma اstaطactum idaa amartukum bamrin fa'tuu minhu ma اstaطactum inta awooddaada abaa la rabaa inaad hawshaa ka samayso oo aadan xaaraan ilaahay xarimayna xalaalaynteeda aadan cod ka dhiibanin xalaal ilaahay xalaaleeyey xaaraamaynteedana aadan cod ku yeelanin bal arrintaa inaad ka hor timaaddo wey hadday timaaddo shuruucda kalee waddanka lagu maamulayo dhib ma laha shuruuc waxaa jira loo daayey bini aadamka ijtihaadkiisa shuruucda maalan nadaaminta maalan magaalooyinka wadooyinka sistamka lagu kala socdo shuruucda noocaasoo kalea ah wixii aslaxa ee markaa bulshada nool iyo waktigeeda aslax u ah eed u aragtaad markaa ka coddhiibanaysa leanna xalaalayn iyo xaaraamayn maaha waa nadaam loo baahan yahay oo aadamihii u baahan yahay oo dalkii u baahan yahy oo dadkii u wada baahan yahay nadaamkaasoo kale marka dhib mala laakiin wixii shareecada taabanaya waa in layska ilaaliyo intaasi ayaan ku gabagabaynayaa waqtigaas ka koobnaa kay muxaadaradii ahayd addawaabit asharciya fi lintihaabaat waltaswiid wixii aan asiibnay ilaahay fadligii wey wixii aan qaladnayna ilahay haynoo dhaaf hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wala alih wasaxbi waslm